alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuul ilahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu alaykum waraxmat ullah ehm, waxa aynu ku jirnay weli kitaab ulbayuuc oo aynu soo qaadanay baabkii u dambeeyey ixyaau lmawaad baab lwaqfi ayuu dersigana uu ka bilaabi doonaa insha allah الوقف bimacnaa الموقوف markaa weyaan waa kii la shooshiiyey waa shay markaa dee alla dartii loo xidhay weya oo xaggu waqfi ka noqdo u xidhay waxa weeyaan xaggii tasarufkii shaksiga ahaa qofkii inuu isagu si gaara u isticmaalo laakiin dan caama matalan ayuu u waqfeeya waqfiguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha islaamku dhiirigeliyay ee fadligu ku jiro oo tusaale ahaan de masaajidada qofbaa amba dhulkiibuu bixinayaa uu waqfeeyaa ama dhismihii u waqfeeyaa guri baa la waqfi karaa ceel baa la waqfeeya waxyaalahaas waa sadaqa shaariya sadaqa shaariya xadiisu tee وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال وxu ui إdا mاt الإنسان انqطع عanه cmlه إlا min ثaلاثi إdaa maata haddii uu dhinto alinsaanu bani aadamkii inqaطca canhu waxa ka go-aya camaluhu camalkiisii adduunyadan u soconayey ee shar iyo khayr labadaba lahaa gaar ahaan si gaara xadiisku wuxuu tilmaamaya wixii wanaaga alinsaan اlmuslim u markaa noqonaya insaankii muslimka ahaa inqadaca canhu camaluhu ila min halaatin saddex mun mooyaane ilaa min sadaqatin jaariya sadaqo soconaysa oo nafcigeedii intii uu dhintay kadib ay soconayso aw cilmin intafacu bihi amba cilmi lagu intifaaco inuu ka tegay aw waladin saalixin amba ilmo wanaagsanoo yadcuu lahu u duceynaya rawahu muslim xadiiskan in badan baynu dhegaheynu maqleen waxa uu tilmaamayaa hadduu qofkii dhinto inuu de camalkiisi joogsanayo horta oo ay tahay qofku intuu nool yahay dee inuu kasii faa'idaysto waktigiisa aanu iska dayicin laakiin xadiisku waxaa kaloo tilmaamayaa isagoo qofkii dhintay haddana godka ku jira in khayr uu soconayo camal uu u socon karo oo saddexdan arrimood ay ka mid yihiin ilaa min sadaqatin jaariya bay markaa imika inoo daliilaan sadaqada jaariyaa waqfigii baa ka mid noqonaya xadiis kale oo uu rasuulku faahfaahiyey calayh isalaatu wasalaam ayuu toddobuu sheegay sabcatun yujra liljri lilcabdi ajruhu aw ajruhaa toddobadaasi marka laga eego dhinac kale waxay soo gudagelayaan sadaqatun shaariya sadaqadaa shaariyada ah, oo xadiiskana uu duudubay xadiiskaasina uu faahfaahiyey markaa waxaa ka mid ahaa misxaf warasa misxafan aw xafara bi'ran aw ambatan aw ajra nahran kuwaasaa ka mid aha qofka matala kitaab qur-aana misxaf daabaca ee waqfiya waayo waa ilaahay oo lagu intifacsanaya nashrintiisu maxaa soo gudagelaya tafsiirkii iyo wixii kala faahfaahinay way soo gudageli kara waxaa kamid u rasulku sheegay qofka webi socodsiiya macnaa biyo amba ceel ceel qoda amba ceelkuna gaar buu ka dhigay matalan biyo ahoo dadku ku intifaaxsanayaan oo soconaysa oo qulqulaysa geed qofka beeraaba kamid ahaa marka sadaqa jaariya macno guud weya imka waa waa caam maadaama ay nakiro tahay oo sadaqatin jaariyatin tusaale qof baa guri dhisay wuxu uhi gurigaa dadka ayaan u waqfiyey lacagtiisa aba wuxu odhan karaa guriga laftigiisaan waqfiyayo in la seexdo markaa dadka seexanaya iyo cid buu uwaqfi aw cilmi yuntafac bihi cilmigii shareecada ayaa kow ka ah cilmi lagu intifaacsanayo de qofka dadka cilmi bara lagu dhibaatoonayo oo shar iyo fasaada isna dembigiisa ma yeelanaya si laga fahmay ee cilmu yuntafacu bihi cilmigaa waxaa soo gudageli kara saas kale dee cilmi ay dadka u baahan yihiin oo adduunyada ku saabsan oo laakiin dad deeta nafcigiisa uu u soconaya hadduu dadka sida guryaha loo dhiso uu baray oo dadka ay ku intifaacsanaye guryaha ay ku dhisayaan dee intifaaci waxbuu ku yeelanaya walow kii markaa cilmiga sharciga iyu midba noqonin aw waladin saalixin lahu waladkii markaa lab iyo dhadig labadiibu koobsanaya waladin saalix ayuu rasuulku shardigaasu dee ku xidhay maxaa ku baxay meesha dee isagii saalix ahayn xataa hadduu waalidkii u duceeye dee laga aqbali maayo marka horeba gaal hadduu yahay ka hore u duceynayo waalidkii iyo ducadiisa la aqbalaya maya inuu saalix noqdo dhinac kaleba saalix waxay tilmaamaysaa haddii dee aanu saalix ahayn dee naftiisiiba xasoon waayo mawaalid ba xasoonaya marka mar haddaanu saalix ma noqonin mar hadduu naftiisiiba xasoon waayey inuu waalid xasuustana hadalkeeda badaa yadcuu lahu usoo ducaynaya waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay ilmaha wanaagsan qofka u ducaynaya ducadaasina waalidka aada bay u waa in lagula dadaalo waalidka ducadaas waana wax qof kasta uu awoodi karaya qof kasta oo wuxuu awoodi karaya waalidka hadday nool yihiin iyo hadday dhinteen ba inuu duceeyo samafalka labada waalid loo samafalayna waxaa kamid a ah culimada bacda mowtihimaa adducaau lahumaa in loo duceeyo labada waalid mararka qaarkood bay ducadu ka fadli badnaan kartaa sadaqada suu sheekh uthaymin sheegayo inaad u ducayso wuri salaada matala taraawiixda ama salaatuleilka ama salaadaha kaleba aad u ducayso waalidkaa gaaraan isagoo salaatuleilka iyoiyo taraawiixda kale soo qaaday inaad u ducayso ayaa ka khayr badan in aad tusaalahaan sadaqa bixiso sadaqadii haddaba ajir weyn baa ugu jira laakin macna taasaa uga sii fadli badan waalidka markaa waalidka yaan yaan la hilmaamin yaa loo duceeyey rabbi irxamhuma kamaa rabbayaani sagiira waxaa kale culimadu halkan kala soo baxeen matala sheekh baa la weydiiyey qofku inuu saalix yahay maxaa lagu garanaya calaamaadka qofku inuu saalix yahay lagu garanaya waxaa kamida bu ihi dee rasuulkaa yihi o waladii saalixin yadcuu lahu hadduu labadiisii waalid uu ducaynayo وعن بن cمر رضي الله عنهma qال wuxu hi aصاaب cمر cمar baa helay arضan dhul bkhaybra meesha khaybar la hahdo faأtى النabiy salى الlaه alay sl nabga ayuu yimid ystأmirhu fiiha isagoo kala tashanaya ystأmirhu fiiha ay yadlbu minha an yأmura fiiha شhayان yadlbu min النabiyi slى الlahu عalيه waslم an yأmura fi شhأni hadihi الأrضi شhayان rasuul alla iga amar maxaan sameeyaa weyaan yastabiru fiiha isagoo kala tashanaya marka faqala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inii asabtu waxaan helay ardan dhul bikhaybara meesha khaybar idhaa baan ka helay lam usib ma ma helin maalan maal ma helin qadun weligay huwa isagu anfasu ka qaalisan anfa anfasu ay aqla wa ahman cindii agtayda minhu maalkaasi maal isoo galay oo weligay maalkaa ka qaalisani ma jiro oo maalkii ugu cajiibsanaan helo qaala rasuulku markaa wuxuu yihi inshita haddaad doonto xabasta aslaha xabasta ay waqafta waxaad waqfiya aw awqafta waxaad joojina aslaha asalkeeda dhul ahaan watasadaqta biha waad sadqadisani qaala wuxu uhi fatasadaqa biha cumaru cumar baa sadaqadaystay muxuu ku sadaqadaystay annahu laa yubaacu asluhaa inaan la iibin karin dhulkaa asalkiisa walaa yurahu aan la kala dhexlaynin walaa yuhabu aan la isa siineynin la isku hibeyneynin fatasadaq biha wuxuu ku sadaqadaystay fi lfuqaraa dadkii fuqarada ahaa wa fi lqurba iyo dadkii qaraabadiisa ahaa wa fi riqaab addoommada mukaatabiinta kuwa kaleba fi sabiil الlah iyo mujaahidiinta dadka ilahay dartiis u dagaalamaya wabni sabiil dadka musaafiriinta wاdayf kii martida ahaa laa junaxa calaa man ay laa ima calaa man midna dembi ma saarna waliyaha ay tawalaha isagu maamulay oo gacanta ku haya an yakula minha inuu ka cuno bilmacruuf an yakula inuu ka cuno minha ay min hadi اlardi midhaha beerta uu gacanta ku haya waqfiga ah bilmacruufi si wanaagsan oo aan dee xadkii aanu dhaafin amba aanu tasaruf gaara la imanin laakiin isagii inuu wax ka cuno oo wayudcimo uu ka quudiyo sadiiqan saaxiibna uu ka quudiyo cid saaxiibkiiyo u timina uu wax ka siiyo laakiin kayra mutamawilin isagoon ka samaysanaynin maal maal isagoon maal ka urursanaynin o maal ka samaysanin mutafaq aleyh walafd muslim wa fii riwaayat bukaari waxay ahayd tasadaqa tasadaq sadaqalaysa inuu rasuulku kuli biasli asalkiisa laa yubaacu la iibin maayo walaa yuhabu lakala dha laysa siin maayo lakin yunfaqu hamaruhu midhihiisa la bixinaya وعn abi hurayra radi allahu anhu qaala bacث rasuul الlahi salى الlaه alay slm cmra calى الصadqة alxadiis wa fiihi waxaa ku jirtay wa ama khaalidun faqad ixtabasa wuxuu xanibay ixtabasa adraacahu diricyadiisii dagaalka qalabkiisii adraacahu jamcu dircin wa actaadahu iyo aalaatahu lilxarbi aalaadkiisii dagaalka fii sabiil اlah ala dartii uu waqfiyey mutafaq aleyh xadiiskan cumar waa xadiiska aadka u faahfaahinaya waqfiga marka la eego markaa khaybar da waynu garanaynayo waa degaankii yahuudda ay deganaayeen laga qabsaday axaadiis horena aynu kusoo baray iyo siirada iyo markaa muslimiinta waa kii rasuulka alay slat slam uqeybiyey dee dhul beer ahaahoo barwaaqaa bay ahayd sida haddaba laakiin ay dadkaasi aakhira ugu weyneed cumar dhulkii ugu xoolihii ugu qaalisanaa ee soo gala ayuu rasuulka alayh salatu slaam leeyahay maxaan ku sameeyaa waayo dee wuxuu doonaya wax aakhiradiisa anfaca inu ku sameeyo rasuulkuna wuxuu ku uri alayh slat slam asalkeeda sadaqadayso markaas sida ka muuqata marka hore inuu cumar ka doonayay rasuulka ibad sadaqadaa in sidaan ku sameeya waan sadaqadisanaya marka asalkeeda sadaqadisa waa maxay asalku waa dhulka laftigiisa dee dhulku sidiisa waxba uma soo saaray sidiise dhulki wuxuu ubaahan yahay medhihii ku beeraaba de ayaa intifaaciya marka xaaladdan iyada marna dee guriga ka dhisan baa lagu intifaacsanaya marna dee dhulkii waa lagu intifaacsanaya wixii ka soo baxayay markaa meeshan dee timir baa ku taalo badan iyo waa beer markaa beertaa asalkeeda oo dhulka ah waa waqfi midhaha laftigooduna waa waqfi midhihii buu laakiin sii faahfaahiyey cidda lagu sadaqadaysanaya ee waqfi ay u tahay iyo qofkii maadaama midhahan aanay ubaahan ay ubaahan yihin de in laga shaqeeyo waqfigan laftiisa ubahan yahin laga shaqeeyo dee ciddii waqfigaa ka shaqeynaysa laftigiisu inuu ku intifaacsan karo lakin waa inaanu maal ka urursanayn waa inaanu maal ka urursanayn marka ala xadiiska laga qaadanaya ko fadliga waqfiga uu leeyahay iyo xadiiskan inuu asal u yahay waxaa kaloo laga qaadan karaa in asalka aan ah waqfi laga dhigi karo oo shayga la kala saari karo ee la odhan karo dhulka inta midhahaasi ku yaala ama dhirtaasi ku taallo waxa kasoo baxaa waa waqfi laakiin dhulku asalkiisu waqfi maaha marka haddina dhulka asalkiisu waqfi maaha macnaheedu waa maxay hadhow dhaxal buu soo gelayaa cid buu siin karaa lakin haddii waqfiyo qofku marka hore dhaxalkaasina meesha uu ka baxay o qofkan laftigiisa buu gacantiisa ka wareegaya waxaa kaloo xadiiska markaa ku jirta waqfiga xadiiskan culimada qaarkood ayaa ka soo saaray anna alcilma afdalu min almaal inuu cilmigu ka fadli badan yahay maalka dabaalkee baa laga qaadanaya haye ilmiga laba kala dhaxlo daawo sii gudba isna waa sii kala barto haye haye <laughs> cumar maalkii bu hayay maalka laakiin de sidii loo maamulayay iyo cilmigii nebiga hayayo cilmigaas hadda ka fadli badano maalkii laftigiisa haddaanu ka waraneen haddaanu qaabka loo waqfiyo baanu garanayni miyaanu miyaanu ka dayacmi karin xoolahaasi cilmigaasi meel alan baaraka allahu fik faa-ida muhiim shee ayuu sheegay ardaygaasi haye si kalena udhig haddaba haye ya ha aye cilmigii u kordhisanaya u fara badinaya maalkii waxa laleeyahay de may waa shar shardi maaha taasi wuxuu odhan karaa qofka waqfiga ka shaqeynayaana waqfi mushaharna uu ka qaadan karaa maalna uu ka urursan karaa waa lagu odhan karaa lakin waa loo xadidi karaa <laughs> taa laftigeed waqfi baa lagu dari karaa haye a aye barak allahu fik aye axmedow ma mar horaad masalada ma mar horaad maqashay wa sax wa sax waa saas wey waxa weeyaan jawaabtaasaa sax waxa weeye cilmigii cumar cumar saw muu ahayn mid cilmi badan oo rasuulku cilmi ku sheegay ma maqasheen cilmiga cumar ya soo rasuulku cilmigiisu waxay ilaahay ku shubay mu ahayn cilmi saa u shabaho kale de nebiba yuu noqonayna bu lahaa ayuu cumar lahaa de o ilaahay subxana watacaala siiyey oo barkeeyey intaasoo xadiis maana tilmaamay oo saxiixa ku yaallaba rasulka muxuu tilmaamay alayh isalatu salaam waxaan waxaan ku riyooday bu yihi anigoo caana cabayoo caanahaasi ay xididada iga soo baxeen cidiyaha markaan ka dhargay baaqigiina cumar baan udhiibay buui waa riyo maxaad ku fasirtay waali rasuul allow suri alcilmu marka cilmigii waxyiga ayaa wax ka gaadheen soo ma arkeysa saa rasuulku muxuu tilmaamay ina man kaana qablakum muxadathuun qaar loo waramaa jiri jiray ummadda idinka horreeyey fain yakun min ummatii axadu fa cumaru hadduu ummadda idin ku jiro waa cumar buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam dad la ilhaamiya oo mulhamun wey waa la ilhaaminaya saa saxda unba lagu soo tuuraya isagoo khudbad jeedinaya bui ya saariyat aljabal ya saariyat aljabal cumar khudbad buu jeedinaya madiinuu joogaa kun kilomitr wax ka badan amba laba kun wax ka badan dad ka dagaalamayey saxaabada dagaalamaya saariyana waa ninkii ciidankaa ah hogaaminayey ayuu yihi ya saariyat aljabal ya saariyat aljabal markaa dadkii hor jooga waxa uu cumar la soo asaasiqay malaha waayo qofa hebelow hebelow iska idhahda ka waran iminka tl soo maha wuxuu yihi saare waana lasoo jabiyeyo markiina lasoo jabiyey ayaa buur baa ayaa ku xeersaneedo dabeetna wuxuu hi cumar wuxu hi buurta dhabarka saara buurta dhabarka saara hadalkii cumar dhegtu ba igaga so dhaca toos u maqlay cumar hadalkiisi sidii baanu samaynay saanu sidii ku guuleysay marka ya sariyat ljabl marka ya sariyat ljabl waa qisa cajiiba ah waa saxiix marka la rasulka muxuu timiy alay waxay soo maray dadkii oo xadiiska kale saxiixa ku yaallaysna dadkii oo xidhan diric dir birah ay xidhayin marka qaar ba kalxanta qaar ba caynkaas cumar baan arkoo jiidaya maxaad ku fasirtaa l rasul sul alcilmu marka abubakar uma ka cilmi badnaa cumar isku wada gee ka cilmi badnaa abubakar maaha macnaheedu inaanu markuu cilmi badan yahay meelaha qaarkood saxaabada qaar baa de kaga cilmi badnaa oo saxaabada takhasus bay dhinac kale kasii lahayn ilahay haddana wuu sii siiyey oo aqdanac waa caliy qofka nagu yaqaano qadaaga bui wa cali qur-aanka saxaabiga u yaqaanay xagga akriskiisa marka laga waayo ubay ibnu kacab zayd bnu thabit waa fardiga wahaa kada marka cilmigii cumar hadaba waa la hayaa wa inaga ka difaacsan imka so qisadiiba xadiiskiiba lama soo warinayo oo cumar baa sidaa yidhi lama hayo laakiin maalkii halku ku yaalla leyii maanta khaybar meel alla meel ay halkii tahay waqfigii cumar u yahay la garan maayo waqfigaas dee muddu iska soconaya waxa laga yaba inu iska baabao akirko addunyada ba isbedbedelayso dowladaha kala qabsanaya meesha qaar ba haddii dore waqfiga baabiyeyo ya marka casharkiisa hadduu doono de ilaahygiisa waa xagga ilaahay ku xidhan hadduu doono ha u socdabe lakin culimo badan waxay leeyihin waa dhulka inta lagu intifacsanayo de sidaa awgeed culimo badan waxay tilmaameen de masaajidkii haddii la dumiyo qofkii laga dumiye ajarkiisi de yeelan maayo masaajidku intii lagu intifaacsanayey hadduu qof matalan dhulka bixiyo halkeeda dee dhulka u jira isagu qofna waabuu dhisay oo dhismuhu leeyihi dhismihii baa la masaajidka waa la weyneynaya amba waa loo saasoo dhulkaa la dhigay ku dambaa dhisay dee kaa dambuba waqfigu usoconayaa bay leeyihin kii hore labankiisii uu ka baxay meesha culimo badan baa qolana waay le kii horena u soconaya marka qadiyadda de masaajida ayar la duminayo un iyadoo baahi badan aanay jirin dad badan waa laga wati iyadoo masaajidka baahi badan imaanay ka jirin ihahda me masaajidka aynu dumino aynu uruurino s aynu sameyno dabeetna aayarna la baabi'iyo arrintaa laftigeeduna ma sahlana cilmigu icbar laakin wuu jiraa marka cilmigu wuu ka fadli badan yahay maalka min hadihi اljiha an عمر رضي الله allahu canhuma qala wuxu uhi عمر cumar cumar baa helay ardan dhul wa abihiya bikhaybara khaybar wa faata nabiya sal la alay nabig ayuu yimi yastamiru fiha isago kala tashanay faqala wuxu ya rasuul allah inii asabtu ardan dhul baan helay bikhaybar lam usib aanan helin lam usab maalan aan laysiin oo kale wey maalun maalan maal qadn weligay huwa isagoo anfaso cindii ka qaalisan minhu xaggiisa agtayda ka qaalisan qaala wuxu uhi inshita haddaad doonto rasuulku adaa ikhtiyaar kale xabasta aslaha asalkeeda dhulka asalkiisa ad waqfi ka dhigi doonto watasadaqta biha waad sadaqadaysanay ay himaraha qala wuxu riwaayadda daba waad caddaysay qaala fatasadaqa biha cumru anahu laa yubaacu asluha inaan la iibin karin dhulka asalkiisa walaa yuurau aan la kala dhexli walaa yuuhabu aan laisasiinaynin ooaan hibo loo bixinaynin marka waqfigi hibadii nabagelayo meel buu ku joogaa oo qof gaara lama odhanay hebel waa lagu siiya adiga qof gaara waqf waa looga dhigi karaa fatasadaqa biha fi lfuqaraai wa fi lqurba wa fi riqaabi wa fi sabiili illah wabni sabiil wadayfi qofkii martida ahaa ee meesha usoo hoyanayey laa junaxa calaa man waliyaha dembi kama haysto qofka man waliyaha ay weliya amraha dhulka qofkan dhulkan maamulaya ila dhulkani ka shaqeynaya ilaalinayo waxaaso dhan u baahan yahay an yakula minha inuu wax ka cuno bilmacruufi si wanagsan macruufkaasi marka shareecadu ilaaqdo ereyga macruuf wacaashiruhuna bilmacruuf iyo e, nafaqado kale bilmacruuf liyunfiq duu sacati min sacati macruufkaasi waa waa la slaqayan curfiga intuu ubaahan yahy qofkaasi betlmushahar gaara intuu uga baahnaan kara qofka halkaasoo kale jooga beerahaasoo kale jooga ama dee ninkaa reer kale xaas kale ee u baahan caruur beleya muxuu ka qaadan karaa lama odhanin intaasuu leeyahy lakin macruuf aan xadgudubna ku jirin wayudcimo sadiiqan saaxiibkiina uu ka quudiyo hayra mutamawilin isagoon ka samaysanin maalan maamtum caleyh wa fii riwayat bukhaari tasadaqa biaslihi tasadaq waa amarkii markaa sadaqada isagu rasulku uhi biaslihi laa yubac walaa yuhabu walakin yunfaqu thamaruhu midhiisa xadiiskan kale xadiiska abu hureyra waxaa ku jirtay kole isagoo intan ka dheer waxaynu ku arki doonaa cumdaha saddex ayaa sekadii marka markii raggii sekada loo diray saddex ayaa sekadii diiday markaa ibnu jamiil baa kamid ahaa cabaas cabaas بن cabdilmutalib iyo khaalid bacas rasuul lahi sal sl cumar calى sadqa alxadiis marka cabaas wuxu uhi waa sin waabe anigaa laygu leeyahy waa inaynu soo maraan falay xadiska ciddaa ibnu jamiilna wuxuu saa u sameynaya bu uhi faqiir buu ahayo ilaahay baa qarin ka yeelay khaalid fainakum tadlibuuna khaalida bu rasulku uri khaalid baad dulmiyeysa khaalid ma isagaa maalba haya wey maalkiisii waxa weeyaan hubbuu geliyo wixiina u waqfiyeybe oo muxuu waqfiyey ilaahay dartii u waqfiyey adiraac waa jamcu dirci dircu laftigiisu dee berigaa maalku kamid yihi ilan matalan maanta ninka qori haysta ama wax kala haysta laftiisu waa dhinac wax la kala iibsanayo lagu kala intifacsanayo marka diraaca dagaalka adiraacdiisii iyo actaadahu actaad waa qalabkii dagaalka waa seefti iyo urankii wax lamida ah. dee wuxuu yihi waa waqfi oo ilaahay dartii baa dagaalamaya loo qaadaya markaa dee khaalid markaa marka xadiiska waxaa laga qaadanaya an laysa cala waqfi sakaato inaan seke lagu lahayn xoolaha waqfiga ah xoolaha qofku wax seko lagu leeyahay ma jirto waay insha allah wixii faahfaahin noogu dhiman waqfiga waynu rn ku